intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii aclaamu sunati almanshuura lictiqaadi طaa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid bin axmed alxakami uu lahaa kitaabku waa kitaab caqiida ah oo abwaabta caqiidado dhan ay ku jiraan su-aalihii jawaabana uu shiikhu u alifay marka su-aasha lix iyo lixdanaad iyo aan ka bilaabeynaa ma daliilu dalika min asunna waxaa awal laga soo hadlay saraynta alle uu khalqigiisa ka sareeyo taas culuw lfowqiya la yidhaahdaa ee aayadaha qur-aanka ku jira sheeg iyo su-aal noocaas oo kale ay ahayd tanina waa alle inuu khalqigiisa ka sareeyo wax tusinaya oo sunnadii rasuulka sala allahu alay slam ka mida sheeg baa lagu leeyahay jawaabtu waxay tahay adilatuhu min asunati kathiiratu laa tuxsaa adilada ku tusinaysa in alla khalqigiisa uu ka sareeyo way badan tahay lamana soo koobi karo minhaa waxaa ka mid a qowluhu sala allahu alay wasalam rasuulka sal slm hadalkiisa uu yihi fii xadiidi alawcaan xadiidkii maarata goodiryada badan ka sheekeynaaye xadiidkii goodiryada ka sheekeynaaye awcaal marka waa jamcu waclin ama wacil baa la yidhaahdaa soomaalida goodir u yaqaanaan xadiidka waalcarshu baa ku jirta marka waalcarshu carshigiina fowqa dalika kaasuu kasii sarreeyaa wallaahu allana fowqa alcarshi carshigii buu kasii sarreeyaa marka carshigu makhluuqaadkao dhan yuu ka sarreeyaa allana carshigii buu kasii sarreeya wa huwa allana yaclamu wuu ogyahay maa antum calayhi waxaad adinku ku sugan tihiin xaalad walba oo adinku aad ku sugan tihiin wax ka qarsoon alle ma jiro isagoo maaragta caalamkii oo dhan alle ka baxsan khalqi oo dhanna maaragtay ka sareeya macnaha carshigiisi u kasii sareeya carshigu khalqiga dhan buu u allana carshiga buu ka sareeya xadiidkan xadiisul awcaalku magaca dheer ibnu qayim wuu maaragtay tasxiixiyey oo wuxuu ku xukumay inuu saxiix yahay oo uu sugan yahay sheekh albani isagu waa daciif buu yihi xadiidkaas iyo wa qowluhu waxaa kaloo daliil u ah oo sunadii rasulka sal sl alay slm ka mida lisacdin rasuulku sal sl uu ku yiri sacd ibnu mucaad oo maaragtay ka mid ahaa raggii madaxda u ahaa ansaarta waxaana dhaawac soo gaaray dagaalkii axzaab ama khandaq la dhihi jiray kadib marka dagaalkaas dhaawacii soo gaaray kadib bilbiu noolaa kadibna waa uu dhintay allahu naxariistee rasuulku sal l sacd bu wuxuu ku yiri fii qisati qurayda nimankii yahuudda ahaa ee magaalada maaragtay eh, madiina geeska ka deganaa muslimkana ballanka kula noolaa ee ballanka ka baxay ee gaaladii kufaartii mushrikiintii soo duushay maaragtay eh, taageeray dagaalka la soo galay maadaama ay ballanka ka baxeen dagaal baa marka lagu qaaday marka yani dagaal caadi lalama geline waxaa lagu sameeyey xisaar baa lagu sameeyey shan iyo labaatan maalmood ayaa maaragtay lagu wareegsanaa kadib way maaragtay xukunkii maaratay eh, in la xukumay maarata ogolaadeen waxay yidhaahdeen sacad xukunkiisa ile xilfi baa ka dhexayn jiray waagii jaahiliyada sacad xukunkiisan ku go-naa bay yidhaahdeen markaasaa sacad uu xukumay sacad marka wuxuu ku xukumay in kuwada dagaalamayana la laayo oo dagaalama haweenkooda iyo caruurtoodana maaragtay eh, sabyi laga dhigto o la qafaalo xoolahoodiina la qaato rasuulkuna sal arrintaa waa uu qiray marka marka sidaa uu xukumay saacad yaa rasuulku sal slm wuxuu yidhi laqad xakamta fiihim bixukmi اlmelik waxaad ku xukuntay buu yidhi ayaga dhexdooda xukumka allaad ku xukuntay yani xukumkaadi wuxuu waafaqay xukumka alla wuu waafaqay oo min fawqi sabcati arqicatin uu ka xukumay alle macnaha toddobada samo korkood uu ka xukumo alle marka xadiidkan imaam dahabi waa saxiix uu yiri saa-i macnaha arqacadan muusan werin wuxuu wariyey min fowqi sabci samaawaat buu u wariyey kanuna kaasuu marka shaahid u yahay oo maaragtay alamawi fii makhaaziihi yaa lagu wariyey iyo ibn isxaaq iyo yaa wariyeen sheekh albani marka wuu sugay min fowqi sabcati arqacatin wuu maaragtay tasxiixiyey isaga laftiisa oo irwaa ulkhaliil buu aada uga hadlay marka min fowqi sabci samaawaat waa nasaa-i baa wariyo dahabi waa tasxiixiyey sheekh albanina marat maarata waa xasan buu leeyahay kan laakiin wuxuu shaahid u yahay kaasuu marka shaahid u yahay calaa kuli xaal macnuhu waa maxay waa un toddobadii samo ka sii kor iyo alla toddobadii samo ka kor xukumkii uu wax ku xukumay yaa saacadna uu maarata waafaqay laakiin asalka xadiidku bukhaari muslim buu ku jiraa waxa laga hadlaya waa lafdigan oo maaratay sabcu samaawaat iyo sabcata arqica ah maahna laqad xakamtu fiihim bixukmi lmelik isagoo maarata bukhaari muslim buu ku jiraa wa qowluhu sidoo kale waxaa daliil u ah in alla khalqigiisa uu ka sareeyo sal ll slam rasuulka sal slm uu yiri liljaariyati gabadhii maarata adoonta ahayd nin baa maaragtay gabadhaa iska lahaa oo mucaawiyat bnulxakam la dhihi jiray asulami marka intii maaragtay xoogaa wax khalada ay samaysay yuu edbiyeyo maaragtay wax ku dhuftay markaasuu inuu kafaara gud sameeyo ku fekeray markaas rasuulka sal wuxuu yiri iigu yeer gabadhi wuxuuna weydiiyey iimaankeedii baa la rabaa in la hubsado ayn allah alla xaguu jiraa qaalat waxay tiri fi samaa cirkuu jiraa bay tiri yani cirkuu ka sareeya waay fi lculuw waay qaala wuxuu yihi rasuulku sal allahu alيyh wasalama actiqhaa fa fainahaa mu'mina xoray buu yihi gabadha maxaa yeelay iimaan bay leedahay iimaan buu u sugay rasuulku sal lla alay slam gabadha markii culuwigii alle ay qirtay rasuulkiina rasuulnimo iyo risaalo u qirtay wuxuu yidhi iimaan bay leedahaye gabadhaa xore xadiidkaa waxaa wariyey muslim baa wariyey iyo abu daawud iyo nasaa-i aa wariyeen d wa axaadiisu micraaji nabiyi sal l slm rasuulka sal l slm kor markii loo qaaday yani israagii kadib la dheelmiyey oo beytulmaqdis loo dheelmiyey kadibna beytulmaqdis laga qaaday oo ila samaawaat alculaa la geeyey rasuulka sal l slm waa habeenkii kor loo qaaday axaadiistii ku tusinaysay yaa maaragtay eh, iyaduna tusinaysa in alla khalqigiisa u ka sareeyo iyo wa qowluhu sal lla ly slama rasuulka alla sal ly qowlkiisa uu yihi fii xadiidi tacaaqubi almalaa'ika malaa'igtii isdhaafdhaafaysay oo iskala bedelaysay uu yihi rasuulku sala lla ly uma yacruju aladiina baatuu fiikum waxaa kor aada oo alla dhinaciisa u kora kuwii adinka maaragtay ila joogay fayas'aluhu markaas alla uu weydiiyaa wahuwa aclamu bihim isagoo wax walba uga cilmi badan addoomadaydii siaad uga soo tagteen buu yidhaahdaa markaasu waxay yidhaahdaan taraknaahum wahum yusalluun waan ka soo tagnay iyagoo dukanaaya wa aataynaahum wahum yusalluun waanan u nimid iyagoo dukanaaya markaan u tegaynana waa dukanaayeen markaan kasoo dhaqaaqaynana waa dukanaayeen xadiidka bukhaari baa weriye marka waa ka malaa'igtii alle kor maarta u aadayaan iyo qowluhu sal l sl rasulka sal sl qowlkiisa uu yihi man tasadaqa bicadli tamratin qofkii maaragtay sadaqaysta timir wax u dhigma oo la mid ah miisaankeedoo kale leh min kasbin ayib wax uu si fiican usoo shaqaystana ay yihiin wuxu oo xalaal uu shaqaysta ay tahay walaa yascadu ila allahi ila ayib allana kor uma aado waxaan xalaal ahayni xadiidka waxaa wariyey bukhaariyo muslim iyo wa qowluhu sala alla slama rasuulka sal sl qowlkiisa uu yiri fi xadiidi lwaxyi xadiidkii waxyiga ka sheekeynaye idaa qadaa allahu alamra haddii alla arrinka uu xukumo fi samaai samada macnaha uu wax soo waxyoodo wa darabat ilmalaa'ikatu malaa'igtii way garaacdaa biajnaxatiha garbaheeday garaacan khudcaanan iyagoo u khuduucsan allah maaragtay u khuduucsan ama liqowlihi qowlka alle u khuduucsan ay garbahooda garaacaan kaanahu waxaaad moodaa silsilatun macnaha codkii waa silsilad lagu jiiday calaa safwaanin dhagax sibsib ah lagu jiiday oo kale marka xadiidka waxaa wariyey bukhaari yaa wariyey iyo wغayru dalika iyo xadiid kale waqad aqara bidalika jamiicu اmakhluuqaati ila اljahmiya khalqiga oo dham waa ay qireen macnaha jini insi buu ka wadaa waxalla wixii maaragtay xataa macnaha gaalidu waa qirsan yihiin waay sababto wax fitradii waafaqsan waay ila aljahmiya nimanka jahmiye la yiraahdo yaa diiday oo magacyada alle iyo tilmaamaha allaba inkirsan nin jahmi musafaan la yiraahdo yay raacsan yihiin nimankaas oo mubtadic weynaaday ahaa oo bal maaratay ahlu cilmigu ay kufri ku xukumeen asaga iyo qoladiisaba daa'ifadiisaba marka magacyadii allena waa u dafiraa tilmaami allana waa u dafiraa waxaa kaloo caqiida u ahayd jabri wax la yidhaahdo in maaragta khalqigu wax ikhtiyaaraba aanay lahayn oo ay qasban yihiin oo sidii geedaha iska dhaqdhaaqayo kale ay yihiin su-aasha toddoba iyo lixdanaad maada qaala aimatu diini min asalaf asaalix fi masalati istiwaa aimadii kuwii lagu dayanaayey aimadii diinka oo salafki wanaagsanaa ka mid a ah, maxay ka yiraahdeen masalada maaragta in alle u ka sareeya carshigiisa jawaabtu waxay tahay qowluhum biajmacihim dhammaantood qowlkoodu wuxuu yahay raximahum allahu tacala allahu naxariiste alistiwaau hayru majhuul istuwuhu ma aha wax laga jaahil yahay macnaha waa la yaqaanaa waay walkayfu hayru macquul kayfiyadaase lama garto sida alla ugu tilmaaman yahay ka kornoqoshadaas uu carshigiisa ka kor noqday yani kayfiyada maarata lama garanahayo waaliimaanu bihi waajibun istiwahaasuna waa waajib in la rumeeyaa wاsu-aalu canhu bidca in la yidhaahdo kayfa اstawa in la yidhaahdaa waa bidco wa min allaahi arisaala alla xaggiisa waxaa maaragtay ka imaanaya risaalana lasoo gaarsiinayo wacala rasuuli اlbalaagu rasuulkiina waxaa waajib ku ah inuu dadki risaaladaas soo gaarsiiyo oo balaaq la yimaado guto wa calayna atasdiiqu wa tasliim annagana waxaana saarano waajib nagu ah rumayn iyo u hogaansamid xaqii loo hogaansamo oo waxyigii la qaato oo la rumeeyo hadalka salafkii qaar ka kamida ah laga wariyey sida umu salamo oo kale waxaa kaloo laga weriyey rabiic eh, abi cabdiraxmaan iyo oo sheikh maalik ahaa iyo maalik bin anas kulligood waa laga wada waa laga wada wariyey sida faxulbaariga ku taala wahaakada sidaas yaa qowlum qowlkuud uu yahay fii jamiici aayaati alasmaai wasifaati waaxaadiidiha aayadaha qur-aanka ee magacyada alla ka hadlaaya iyo tilmaamaha alla ka hadlaaya iyo axaadiistii rasuulka sala allahu alay wasalama ee magacyada alle iyo tilmaamaha alla ka hadlaaya saasaa qowlkood uu yahay inay rumaynayaan oo keyfiyana aanay weydiinaynin waxay leeyihiin aamanaa bihi ka waa aan rumayna bay leeyihiin kullun min cindi rabbina mid walbaana alle xaggiisu ka ahaaday aamana bilahi yiraahde nimankii xawaariyiinta ahaa ayagoo maaratay eh, istislaam muujinaya oo inay muslimiin yihiin muujinaya nabi ciise saa u sheegaya waxay yidhahdeen allaan rumaynay ee washhad marag ka noqo nabi ciisew biannaa muslimuuna in anagu aan muslimiin nahay marag ka noqoy yidhaahdeen intaasaa nagu filan wabilaahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu waslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online